bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin <clears throat> wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy raximah اllahu tacaala baabu fadli الصf اlأwl safka hore fadligiisa cadayntiisiiba u baab yahay safka hore fadliga uu leeyahay iyo walamri is-amrid leys amray biitmaami sufuufi sufuufta dhammaystirideeda al-uwali ee hore wa taswiyatihaa iyo simitaankeeda wa taraasi iyo yacnii isku dhejin fiiha sufuufta laysku dhejiyo dadka yani isku dhejiyaan can jaabir ibni samura marka tarjamadan fas wuxuu uga hadlayaa safka hore fadligiisa iyo wuxuu uga hadlayaa sufuufta in la dhammaystiro oo saf qabya iyadoo aan saf kale la bilaabin iyo wuxuu uga hadlayaa sufuufta in laysku dhejiyo lana simo can jaabir ibni samurata radia allahu canhuma qaal kharaja calaynaa rasuulullahi baa nagu soo baxay sala allahu calayh waali wasalam faqaala waxa uu yihi alaa tasufuun miyaydnan safanaynin kamaa tasufu lmalaa-ikatu malaa-igta sida ay u safato oo kale cinda rabbihaa rabbigeed agtiisa malaa-igta kolka ay rabbigiisa rabbigood agtiisa ay joogaan sida ay u saftaan miyaydnan idinkuna u safanaynin marka malaa-igta in lagu daydaa laysfarayaa sida shaydaanka in lagu daydaba layskaga reebayo axaadiidta rasuulka waxaa ku arkaysaa shaydaanka in lagu daydaana waa layska reebaa oo yacnii bidixda waxba ha ku cuninina shaydaanku bidixba wax ku cunaa intaasoo axaadiid waxaad arkaysaa qofka istaagoo kale inuu wax ku cabo ma jeceshahay yacnii inaad Eh, mukulaal inay wax kula cabto maya markaasuu yihi nabiga eh, qof ka xunaa mukulaal qof ka xun baa wax kula cabay waa shaydaan intaas yani qofka iyo shaydaana lakala fogeeyaa iyo yacni shayaadiinu linsi insiga shayaadiintiisa dadka shaydaanka u shaqeeyo oo insiga ka mida laakiinse malaa-igtana waa lagu daydaa tilmaamaha wan wanaagsan ee ilaahay uu leeyahay ee ay kamid tahay karamka deeqda ay ka mid tahayna waa laysfaraa annaga ma gaari karna ilaahay subxaana watacaala tiisa laakiin deeq maadaama ilaahay lagu tilmaamo qofkiina inuu deeqsi noqdo intii tabartiis ah waxyaaba marka lagu daydo weeyaan marka wuxuu leeyahay say malaa-igtu u safata miyaydnan u safanaynin faqulnaa yaa rasuul allah marnan isshabihi maysaan karamka alle iyo adig karamkaaga ayb de ilaahay wuxuu deeqdiisa waxay kala gaaraysaa adduunka o dhane eh. nacam adiga deeqdaada meelnama kala gaari karto marka isma shabahaysaanba faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi wa keyfa sideebay tasufulmalaa-ikatu malaa-igta u safataa cinda rabbihaa rabbigeed agtiisa qaala waxa uu yidhi yutimuuna way dhammaystiraan asufuufa safafyaalkabay dhammaystiraan al-uwala kuwa hore wayataraasuuna waana isku dhejiyaan fi safi safkana waa isku dhejiyaan rawaahu muslim malaaigta laba sibaa lagu sheegay marka safkooda safafka horey buuxiyaan iyadoo kii hore uu qabyo yahay mid dambe ma bilaabaan sidaa darteed saf in la bilaabo cusub ma aha iyadoo kii horeba aan la buuxinin oo qofka marka hore waa fiirinayaa safku hadduu buuxo kan hore hadduu buuxo mid cusub ayuu bilaabayaa laakiin qof waa inuu la safto qof buu suganayaa meelaha ayuu qof sugayaa marka qof uu helo uu la safanaa marka keligiis inuu iska saftana ma banaana oo xadiidkii waabisata bni macbed baa wuxuu ahaa laa salaata limunfaridin sallaa waraaa safi waxdahu qof keligiis oo saf gadaashiis ku tukaday salaadi uma sugnaanin ayuu yiri nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam qof baad sugaysaa nacam inaad qof soo jiida xataa maan sababtoo safkii kalaad haleynaysaa ood naaqis ka dhigaysaa iyadana axaadiid saxaaxna kuma soo aroorin ayib marka qofki wuxuu yeelayaa marka eh, qofbuu suganayaa yar markaa hadday dhacdo qof inuu waayo salaadiina inay dhammaanayso oo ka cabsado waa iska tukanayaa markaas keligiis fataqu llaha ma stadactum intaad awoodda ilaahay waa ka cabsatay malaa-igtu marka sufuufta horey dhammaystiraan koo safka ay ku jiraanna waa isku dhejiyaan oo lugihii iyo lugaha waa in marka laysa saaraa sida dhista iskugu dhegantao kale in garbaha layskugu qabto garbaha iyo lugaha in laysku qabto marka nacam oo qofkii yacni inuu qof ka durka ma aha rawaahu muslim salaada marka sufuufta horaa la buuxinayaa oo saf cusub la bilaabi kii hore qabi ah sheyga kalena waa waxaa weeyaan eh, in sufuufta laysku dhejiyo oo midna xaggaas lugtiisa inay taal midna inta taalla ma aha wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa-i aadaanka waxa ku jiro wasafi l awali safka hore waxa ku jiro uma lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan maahane wax kale caleyhi kaa korkiisa ay u qori tuurtaan lastahamuu waa u qori tuuran lahaayeen dadku hadday ogaan lahayn aadaanka iyo safka hore wax fadligoo ku jiro aynan helaynin ilaa inay u qori tuurtaan maahane way u qori tuuran lahaayeen oo marka fadliga safka hore uu leeyahay yaa laga qaadanayaa safka hore marka weliba imaamka dadka ku xigo ee la siman waa inay noqdaan dad yacni marka axkaamtii salaadana wax ka yaqaanaan qur-aankiina yaqaanaan inay noqdaan saasaa wanaagsan oo nebiga wuxuu dhihi jiray liyelinii minkum ulul axlaami wannuhaa dadka indheer garadka ah ee aqoonta leh ee yacnii qur-aankii yaqaano diinta yaqaana aniga ha igu xigsadaan buu dhihi jiray salaada hadday wax iska bedelaan si ay iyaga u xaliyaanba nacam ayb qofka kale marka safka geesaha ayuu ka geli karaa safka hore asoo ku jira geesaha ka geli karaa nacam ee shardi maaha imaamka gadaashiisa un inuu mar walba sa isu taago nacam ayb nacam marka taa iyadu waa taasa ayb waxa uu yihi marka wakay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa-i aadaanka waxa ku sugan iyo wasafi lawali uma lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay uqori tuurtaan caleyhi kaa lastahamuu way uqori tuuran lahaayeen muttafaqun calayhi wacanhu waxaa laga wariyey isla abi hureyra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam khayru sufuufi rijaali ragga safafyaalkiisa waxaa ugu kheyr badan awaluhaa ka ugu horeeyo wa sharuhaa ka ugu shar badanna aakhiruhaa weeyaan waa safka ugu dambeeyo wa khayru sufuufi nisaai haweenka safafyaalkooda ka ugu kheyrka badanna aakhiruhaa weeyaan midka ugu dambeeyo wa sharuhaa ka ugu shar badanna awaluhaa safka ugu soo horeeya rawaahu muslim xadiidkan waxaa laga qaadanaa ragga iyo dumarku waa ku kala duwan yihiin marka dumarka safkooda kan ugu dambeeya ugu fadli badan kan ugu horeeyaana ugu yacni shar badan ragga laakiin kan ugu horeeya ugu khayr badan kan ugu danbeeya ugu shar badan sababtoo ah haweenku waxay asal u yihiin tasatur haweentu waxay asal u tahay inay isqariso oo ay jaanib iyo gees inay ka ahaato dadka nacam oo waxaan ujeedaa yani ragga inay ka soocnaato sida ugu astur badanna waa inay ugu dambeysaa safka ilay dadku markay tukanayaan raggaad imaamkaa safto raggaa ku xigsado haweenkaa ka dambeeyo saasuu ah masaajidka rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ma ogtahay marka safka ugu horeeya haweenka iyo waxaa isku dhow safka ugu dambeeya nimankaa isku dhow marka waxaa fiican haweenka marka iyagu inay ugu dambeyso safka maxaa yeele kullama ay ugu dambeyso waa kullama ay nimankii ka dheer ka dheer tahay nacam waxaan hadda jiro kaleo nimanku un maaha yani ulajeedku haween meel walba in layska geeyo un oo nimanku ay ku hiigtaan oo afar iyo labaatanka saaco yani waxaa weeyaan laleeyahy waa la idin xoreynayaa ee laga dhaadhiciyay marka haweentii inay un nin un daba socoto nacam oo ay dhinaca ku hayso un hadday noqon lahayd waxbarashadan qaabka daran iyo hadday noqon lahayd yacnii shaqooyinkan iyo waxaan o dhan hadday noqon lahayd haweenku marka waxaa weeyaan hadday shaqaynaysana islaamku wixii ay markaas xuduudeeda ku siman inay shaqaysato looma diidana hadday wax baranaysana islaamka isagaaba waxbarayba haween nacam oo nebiga waqtiba u yeelay haweenka uu waxbaro maalin buu siiyey waa weydiin jireen su-aalaha rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam oo yacni rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haweenku siyaabo in wax la baraa waaba farayba nacam oo xadiidkii abi muusa alashcari ayaa wuxuu ahaaba ninkii addoon tiisa ah intuu waxbaro intuu eh, eh, yacni edbiyo tarbiyeeyo tarbiyadeeda hagaajiyo oo waxbaro ee kadib xoreeyo guursado laba ajar buu leeyahay markaasa waxaa laga qaadanayaa xadiidkaas haween addoon ah in wax la baro ajarka haddii laga helay qofku midda uu qabo ama midda la dhalatay ama midda dhashay waa ka owleysan tahay inuu waxbaro soo maaha nacam way uga haboonaan badan tahay marka islaamku haween wax ma bara maahane thaqaafadan faranjiga waa midda yacni qaabka daran amaa haweenu inay waxbarato dadkan anfacdo idan is anfacdo islaamku ma diidana nacam waxaan islaamku aanu faraynin in lagu dhajiya ma aha islaamka nacam ayb wax marka waxaa weeyaan xun oo foolxumo iyo dhib un ah oo mujtamaca burburin ku ahna in laga dhiga thaqaafiya xoriyad ma aha nacam oo shayga ugu raqiisisan adduunka haddii la xayeysiinaya haweenka un loo isticmaalayba maadaa laga dhigtayba nacam derbi kastaa lagu dhegsaday nacam iyadii qiimaheedii iyo yacni iyo waxa ay yani waxa lagu xayeysiisanayo wax isku dhowba maba aha nacam marka taa iyado saas u ogow haweenku marka asal waxay ku tahay inay tasatur tasaturkuna waxay ku helaysaa safka ugu dambeeya inay ahaato nacam nimanku ayaga marka safka ugu dambeeya mar walba haweenkay usoo dhawaanayaan sidaa darteed marka ma fiicna kan hore ayaga u fadli badan haakada marka sharcigu marka labada labada ictibaar buu kala siiyey haweenna waxay ajar ku helaysaa safka dambe ninkuna wuxuu ajar ku helayaa safka hore ajar fara badan ya rawaahu muslim wacan abi saciidin alqudriyi marka laleey haweenka marka gadaal hala geeyey ajar ma helaysa ma haweentan masaajidka waxay u timid waa ajar inay hesho ajarkuna waxay ku helaysaa sidaas sideedana yani inay gurigeeda ku tukataa usii fadli badanba xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam sida uu ahaa gurigeeda inay ku tukato yaa uga fadli badan inay masaajidka ku tukato maxaa isaga tasatur xagga asturka taasaa badan qolkeeda inay ku tukataana kasii fadli badan gurigeeda banaankiisa inay ku tukato meesha daashka ee daydka ah. kulamaa marka ay ka asturan tahay dadka kulamaa fadligeeda iyo ajarkeeda uu badan yahay weeyaan waxaana sida ilaahay ugu talagala haddii laga bixiyo dhib unbay keenaan iyo qaab qaabdaro wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama ra-aa fii asxaabihi asxaabtiisa wuxuu ka arkay ta-ahuran dib u dhac ayuu ka arkay dib u dhac buu ka dareemay gadaal ay isu dhigdhigayaan faqaala lahum wuxuu ku yihi taqadamuu war soo hormara oo salaadii iyo safkii usoo hormara fa atamuu bii ugu dayda waliyatama bikum idinkana ha idinku daydo man bacdakum kuwa idinka dambeeyaan yani marka waxaa laga qaatay salaada adiga safka kaa horeeyaad fiirsanaysaa nacan haddii aadan imaamka u jeedin safka kaa horeeya aa ujeedid isagaa ku dayanaysaa nacan laa yazaalu qowmun qolo ka zuuli maayaan yata-akharuuna inay dib u dhacayaan oy dib isu dhigayaan xataa yu-akhirahum ilaa ilaahay dib uga dhigo iyaguna oo daacadii ay dib uga daahaan jannadii ay dib uga daahaan waxaasoo dhan rawaahu muslim wacan abi mascuudin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxau ahaa yamsaxu inuu masaxayo manaakibanaa garbaheenna fi salaati salaada dhexdeeda wayaquulu wuxuu dhihi jiray istawuu sinaada walaa takhtalifuu ha iskhilaafinina fatakhtalifa markaa ay isweydaarato quluubakum quluubukum quluubtiina oo yacni markaa quluubtiinu ay isweydaarato liyeliniha ila xiriirsadeen minkum idinka xaal ay idinka mid yihiin ulul axlaami caqliga kuwa u saaxiibka ah yacni dhindheer garadka dadka ah wannuhaa iyo dhugta uma aladiina kuwa yaluunahum ku siixigo uma aladiina yaluunahum xadiidka waxaa laga qaadanaya ilmaha yareerka oo kale in sufuufta dambe ama kuwa dhexe la geynayo maxaa yeeley ulul axlaami wannuhaa dadka qaangaarada ah ee indheer in lasoo hormariyo ilmaha marka lagu xijiyo sufuufta marka ragga ilmaha saa marka ay haweenku saa isugu xigaan rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey marka kaana yamsaxu manaakibana marka uu leeyahay safkibuu simayaa yani garbaha laga sinmaa marka xaggee laga sinmaa garbaha iyo cirbaha bani aadamku isku luga ma aha cagihiis waa kala dhaadheer yihiin laakiin meesha la rabo safku inuu ka sinmo waa cirbaha iyo garbaha waana garbaha in laysa saaro oo laga siman yahay oo qof garabkiisa ounan horeynin kan dambena ounan dambeynin ee garbaha in laga sinmo cirbaha dadkuna inay siman yihiin ee faryarada laga sin lagama sinmo nacam faryarada markaa lagama sinmo oo dadka yacni qofka hadduu safka hore soo galo oo uu yiraahdo yacni faryarada aan ka si aan ka sinaano waxaa dhici karta marka laba labadan qof waa kala cadow dhaadheer yihiin kan marka waxaa dhici karta ciribtiisa inay halkaan oo kale taallo midkaan ciribtiisan inta taallo safki waa kala qalloocsamay gadaalow ka sima marka imaamka xagga dambe ayuu gees marku safka rabo inuu simo yacni safka horeo kale marku rabo inuu sinmo iyaga gadaashooda oo kale u istaagaya waa fiirina marka cirbaha inay ka toosan yihiin garbaha inay ka toosan yihiin taasuu fiirina walaa takhtalifuu ha iskhilaafinina oo safka ha isku khilaafinina oo mid hore jira mid gadaal jira ha noqonina fatakhtalifa quluubukum markaa quluubtiinu ay iskhilaafto haddaa safka isku khilaaftaan quluubtiina isweydaaranayso iskhilaafayso quluubta hadday kala tagtana jirkii baa kala tegaya dadkii dagaal iyo isnacayb iyo cuqdo unbaa kala gelaysa nacam hay marka muslimiintu hadday midnimada rabaan intay awoodayaan un horta ha sameeyaan nacam inta kale ilaahay baa keenayay nacam sufuuftii laguma karo mar allaale marka imaamka uu safka sin maago dadku waxaa weeyaan un kuwana haddiiba imaamka uu safka ku dadaalayo safka uu simaayo safkan gal safkan labaad aad kan saddexaad sin hadduu is yiraahdo war salaada naga galaa laleeyahay nacam ayib waa maxayaa laleeyahy ninkaan waqtiga nagu waa dana iyo waxyaabaanka aan lahayn salaada gal hay salaadii loo sheegaa imaamkii nacam amase haddii dadku ay is yiraahdaan war gadaal usoo bax war hore usoo bax in laysu jilcay ahayd oo qofka qofka kale walaalkiis oo u jilco u jilci maayo nacam nin walba wuxuu rabaa in la maqla keliya nacam marka de meel walbay nagala nala gashay marka baashaasi nacam nin walba in la maqlaa meel walbay nala gashay ayb quluubtii marka way iskhilaafaysa haddii sufuufta laga sinmo dadka ay sufuufta ka sinmaanna quluubtan waa isku soo dhawaanaysa hadday quluubta isku soo dhawaatana ummadda maslaxadeeda meelay uusa wada jeesanin rawaahu muslim wacan anasin radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi sawuu sufuufakum sufuuftiina sima fa ina taswiyata safi safka simidiisa min tamaami salaati salaada dhammaystirkeeduu ka mid yahay muttafaqun calayhi wa fii riwaayati lbukhaariyi fa ina taswiyata sufuufi sufuufta oo la simaa min iqaamati salaati salaada oogideeday ka mid tahay safku salaaduu kamid yahay marka min iqaamati salaa haddii la yiri adiga maxaa lagu amray salaada inaa oogto wa aqiimu salaata baa layiri amarkaas marka waa aqiimu salaata safkana waa ku jiraa ogow safkana waa ku jiraa mar haddii nebi maxamed yiri sala allahu calayh waali wasalama safka oo la simaa waxay ka mid tahay salaada oo la oogo safku marka ma sahlana wacanhu qaala uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay fa aqbala calaynaa rasuulullaahi nabiga ayaa noo soo jeestay biwajhihi wejigiisoo nagu qaabilay faqaala waxa uu ihi aqiimuu sufuufakum sufuuftiina ooga oo taaga wataraasuu isku dhega isqabsada yacni fa innii anigu araakum waan idin arkayaa min waraai dahrii dhabarkayga gadaashiisaan idinkaga jeedaa aniga xagga dambaan idinka arkaa arrinkan marka nebigu markuu salaada ku jiray ahayd nacam marka uu salaada ku dhex jiro ilaahay wuxuu siiyey mucjisaa gadaal inuu wax ka arkayo xagga dambe wax ka arkaa sababta waa maxayna sababta nebigu waa mucalim dadkaana gadaashiisay ku tukanayaan haddii uunan u jeedin ma karo si uu u saxo marka dadka gadaalna inuu wax ka arkaa ilaahay siiye nacam waa markuu salaada ku jiro nacam ilaa marka kale isagaaba ujeeday mogta usoo jeesan karaay laakiin salaada marka uu ku jiro gadaal inuu ka arko u baahan yahay markaasaa ilaahay gadaal buu ka aragsiiyey marka xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa marka safka simidiisu inay waajib tahay amaradan dhan baa kusoo aroor aqiimuu sufuufakum sawuu sufuufakum axkaam badanna safku waa leeyahay ogow axkaamtiisa waxaa kamid a ah awalan meesha lagu safanaayo waa inaynan tiir tiirar dhexdood inaynan ahaanin masaajidku matalan tiirar buu leeyahay tiirarka waa in laga baxaa ama horey laga aado ama gadaal laga aado tiirka laguma safto dhexdiisa anas ibnu maalik wuxuu leeyahay waana laga eryi jiray kunaa nutradu bayna sawaari dardan waana laga burin jiray xilliga rasuulka tiirarka haddaan dhex galno waana laga eryi jiray marka laga baxaa tiirarkii allaahuma masaajidku inuu ciriiri yahay maahane oo dadku meel qaada aan la haynin daruura markaas waa iskaga banaan tahay maxaa yeelay tiirka ayaa safka kala goynaya taasaa la diidaya nacam ee dhow qofka haddii la yidhaha safkan war tiirarkan ka bax tiirka meesha maxaa loogu sameeyey waa su-aal aada u qaab daran waa nacam oo madax adeyg ka tarjumaysa waa nacam tiirkan maslaxo masaajidka u haya waa la og ogyahaye adigase maslaxadaada salaada waxay ku jirtaa inaad ka baxdo sababtoo nabigaasaa kule sala allahu alayh waali wasalam ko safka axkaamtiisa waxaa kamid a kaliga inaadan saf noqonin ood qof sugto saana daayiba sheegaya axkaamta safka sidoo kale waxaa kamid a rag hadday tukanayeen iyo hal haween haweentu gadaalaysa fane iyada mar walba walow hadday doonto maxramkeeda hala tukato nin iyo xaaskiisa isla tukanayo maalan nin iyo hooyadiisa isla tukanayaan hooyadiis gadaalay maraysaa nacam ma la sin mayso ma la simanaanayso nacam gadaalay ka maraysaa waa kaa marka iyadoo keligeed ay gadaal iyadoo iska safan kartaa haweenta keligeed waxaa axkaamta safka ka mida laba markay tukanayan imaam iyo ma'muum say u safanayaanna waa isla simanaanayaan bukhaari sidaasoo werinana dhanka ma'muumku dhanka midig imaamka midigtiisu istaagaya waana la sinmaa gadaal uga bixi maayo xeer gadaal ma uga baxaayo waa la simanaana saas ula sinmayan imaam albukhaari saasuu baabaystay sawaaan bisawaa buu yiri waxaa laga rabaa marka qofku qof labaadaa yimid marka ma'muum labaadaa yimid ma'muumkii xoogaa tallaabo gadaal usoo qaadaya waa laysku dhejinaa safka marka ee ma'muumkan labaad bidixda inuu istaaga ma aha ibnu cabaas radiallahu canhumaa nabigoo la tukanaya habeen bidixdou ka istaagay waa soo wareejiyey nabiga gadaashiisu intasa saa uga soo qabtayo gadaalka midigtou keenay marka marka mowqifu lma'muum alwaaxid waxaa weeyaan waa midigta imaamka waana inuu la sinaado <clears throat> ayb meelaha banbanaan in la daboolo sufuufta meelaha banaan in laga daboolo la owdo la daboolo shaydaankaa galayo sida nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam waxaasoo dhan waa tacaaliim un safka ku tacalluqdo tacaaliim safka ku tacalluqdo weeyaan ayb wa canhu qaala uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay buu yihi ayb naam wacan nucmaan bni bashiir radi allahu canhuma qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam aan maqlay yaquul isagoo leh hay fa inii araakum min waraai dahri rawahu lbukhaariyu bilafdihi wa muslimu bimacnaahu fii riwaayati lilbukhaariyi wa kaana axadunaa midkeen wuxuu ahaa yulsiqu inuu dhejinayo minkabahu garabkiisa mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxibkiisa garabkiisu ku dhejinayo wa qadamahu cagtiisana biqadamihi buu ku dhejinayo cagtiisa wuxuu leeya midkeen midka kale ayuu garabka ku dhejinayay kan kalena midkeen midka kale ayuu garabkiisa iyo lugtiisaba ku dhejinayay marka lugahan in laysku dhejiyo garbahana laysa saara wacan inucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigaan maqlay isagoo dhahayo latusawunna sufuufakum safafyaalkiina ayaad simaysaan aw la layukhaalifana allahu ama ilaahay waa iskhilaafsiinayaa waa isweydaarinayaa beyna wujuuhikum wajiyaalkiina muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimin anna rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana yusawii sufuufanaa sufuufteenna ayuu simi jiray xataa ka anamaa waxaadba moodaa yusawii inuu ku simayo bihaa xataa kaanamaa ma moodaa yusawii inuu simayo bihaa iyada alqidaaxa yacni leeb inuu simaayo leeb naam leebka marka la qoraayo aadaa loo simaa marka si fiican loo simo baalalaa loo yeelaa laba baal si marka yacni oo surcadiisa degdega iyo yacni dabeysha ayna u qaadqaadin oo baalansigiisa loo ilaaliyo marka sidii isaga oo leeb qoraayo oo kale leeb isagoo qoraya oo simaayo oo kale sida uu u simo ayuu safkeenana u simi jiray wax kale qallooco iyo wax sidaa kale ah iyo mmama ahaan jirin xataa ra-aa ilaa uu ka ra-iyeeyey oo ka maleeyey anaa anagu qad caqalnaa inaan garanay canhu xaggiisa aan ka fahmay ilaa uu is yiri waaba fahmeenba markaan safka marka sidau nabiga ugu dadaali jiraa laga qaadanaya uma kharaja yowman maalin buu baxay faqaama wuxuu doonay faqaama waa istaagay xataa kaada ilaa u ka siga yukabiru inuu allahu akbar yiraahdo fara-aa rajulan ninbau arkay baadiyan uu soo muuqdo sadruhu laabtiisa min asafi safka uu kasoo muuqdo faqaala wuxuu yihi cibaad allahi ilaahay addoomihiisow la tusawunna sufuufakum safafyaalkiina aad simaysaan ow la yukhaalifana allahu ama ilaahay waa isweydaarinayaa beyna wujuuhikum wejiyadiina nin marka xabadkiisa hore soo jira arkay markaasuu nabiga sal l ly slam hadalkan yiri ayb qofka imaamka marka waxaa wey safka markii marka la aqimo inuu safka dadka simo ama uu yiraahdo qof xil saarto safka gadaale ka sin uu yiraahdo kale wacan ilbaraa ibni cazibin radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulku waxa uu ahaa yatakhalalu inuu kala dhex gelgelayo asafa safka min naaxiyatin dhinac ilaa naaxiyatin ilaa dhinac kale yamsaxu suduurana laabaheenna ayuu masaxayo adiga gadaal ubax adiga hore usoo bax saas waay maa wamanaakibana iyo garbaheenna wayaquulu wuxuu dhahay laa takhtalifuu ha iskhilaafinina fatakhtalifa quluubakum quluubukum quluubtiina marka ay isweydaarato kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray in allaha wamalaa'ikatahu alle malaa'igtiisa yusaluuna way u duceynayaan cala sufuufi luwal sufuufta hore rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal aqiimu sufuufa sufuufta sima waxaaduu bayna almanaakibi garbahana isqaabilsiiya garbaha isku aadiya wasudu lkhalala meelaha banbanaana daboola xadiidkan ziyaadadan dheerkau leey dheeraadkau leeya meelaha banbanaan daboola meel hadday banaan buuxiya naam waliinuu jilca biaydii ikhwaanikum walaalihiin gacmahoodana u jilca u jilicsanaada walaalihiin yacni dadka walaalihiin u jiljilicsanaado hadday idin yiraahdaan hore usoo bax usoo baxa gadaal bax u bax gadaal haddii uu ku yirahdo soo siko siko u jilicsanaaw nacam walinuu biaydi ikhwaanikum ayb ee marka uu ku yiraahdo gadaal u bax ama soo siko hadduu ku yirahdo adiga soo siko haddaad tiraahdo adigana oo muran iyo yacni xoogaa ad adayg iyo qallafsanaan aa kula dhaqanto ma wanaagsana walaa tadaruu ha ka teginina furuujaatin meelo banbanaan lishaydaani ha uga teginina shaydaan baa soo gelaya hadduu soo galana salaaduu kaa waswaasinaya waman wasala safan saf qofkii xiriiriyo wasalahu llahu allah xiriiriyo ilaahay ha xiriiriya qofkii saf bannaan xiriiriyo saf baa matalan meel hal qof oo ku jiroo kale ka bannaan haddaad buuxiso meeshaas ducadana kugu dhacayso waman qadaca safan saf qofkii gooyana qadacahu llahu allah gooyo safkii oo bannaan baad aragtay markaasaad mid kale iska bilowday habaarkan baa kugu dhacaya marka abaarkan ayaa ku asiibaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix marka qofka inuu safka aada uga fakero waay nabiga duco iyo habaar buu kala qeybiyey nacam ninkay saf xiriiriyana waa u duceeyey kii kalena waa habaaray marka qofkii fududaysanayo safka markaas kadib asay unbay jirtaa nacam wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rusuu sufuufakum sufuuftiina isa saara waqaaribuu beynahaa iskuna dhaweeya waqaaribuu beynahaa sufuufta isku dhaweeya macnaha waxaa laga wadaa sufuufta isku dhaweeya safka hore iyo midka ka dambeeya ha isku dhawaadaan waay <coughs> ha isku dhawaadaanna waa iska nisbiyo waxa ay tahay macnuhu yacni safkan dambe meesha u meel uu ku sujuudo waa inuu helan <coughs> oo meel uu ku sujuudo <coughs> labada saf yacni inay isku dhow yihiin meel uu ku sujuudo safkan dambe inuu haysto ka kasii dambe meel uu ku sujuudo wax yar un ay udhexaysa marka sufuufta sharcigu hadda ma sameynin nas intaa ha u dhexayso intaasoo mitir iyo intaasoo inji iyo intaasoo dhudhun nas dhahayo ma laha laakiin culamada qaar baa waxay ku ijtihaadeen saddex dhudhun inay u labada saf ayb <clears throat> laakiin ogow oo laakiin hadday labada saf ee safka tiirka ka horeeyo iyo midka tiirka ka dambeeya waxaa dhici karto si inay u kala yar fog yihiin sufuufta kale ay u kala fogaadaan dhib male fogaanshadaasna nacam maxaa yeele in tiirarka lagu tukado waa layska reebay adig amarka rasuulka aad marka ku fogaatay haddaa fogaatayna amarka rasuulka unbaa ku fogeeyey taas dhibaato ma laha <clears throat> dad waxaa jira axaadiidta madax isu gelinaya xadiidkaanu soo qabsanaa wxuule feeri waa in sufuufta waa in tiirarka la dhex galo maxaa dhacay haddaa tiraa war tiirarka xadiidkan baa jiro kanba waa jira ayuu kuleeyahy nacam labadan safa laysku dhaweeyey mana isku dhowa waxaas camal axaadiidta rasuulka ma lagula dhaqmo nebiga ma dhacaysa inuu inta xadiid sheego haddana isaga uu khilaafo warka nebiga isma khilaafayan marka tiirarka ka dhexbax intaas yartaa dhib malaa saddexdan dhudhun ilaahay nebiga ma sheegin <clears throat> marka taa iyada waa taas <clears throat> waxaaduu <clears throat> rusuu sufuufakum waqaaribuu beynaha waxaaduu isqaabilsiiye bilacnaaqi acnaaqi luqumaha luqunta yani qoortana isku aadista fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtee inii anigu la ara shaydaana baan arkayaa shaydaanka yadkhulu inuu galaayo min khalali safi safka meelihiisa banbanaan kaanahaa waxaad la moodaa alxadafu naylo oo kale nacam ariga yani idaha kiisa aad yaryarka a naylaha sida neyshu yani meel yar ayay ka dhex dusi kartaa ay ka dhex bixi kartaa waa isku ciriiri kartaa meelo yaryar shaydaanku marka meelahaas yaryarku isku ciriirinaya sidii nayl oo kale xadiidu saxiix rawaahu abu daawuud biisnaadin calaa shardi muslim alxadafu bixaain muhmalatin wadaalin mucjamatin xaa la dhibictiray idaa la dhibiciyay maftuuxatayn oo la kordhigay uma faa-un baa ku xigto wahiya hanamun ari weeyaan suudun madmadow siqaarun oo yaryar takuunu bilyaman yaman ah marka un wadaadada neylaha unba neylahaasi ku laqbay jireen wacanhu ana rasuul llahi sala allahu alayh wali wasalama qaal atimu safa safka dhamaystiro almuqadama ee la hormariyay safka hore uma aladii yeliihi kan ku xigo famaa kaana min naqsin famaa wixii kaana ahaaday min naqsin nuqsaan falyakun ha ahaado fi safi muahari kan dambe ha ahaado safkaasay u kala horeeyaan sufuufta u kala buuxiya wixii nuqsaana safka dambe ha ku dhacdo si ninkii yimaado oo u galo kii hore inuu naaqis yahay ka ku-xiga naaqis yahay mid saddexaad la bilaabo ma aha nacam ayb waxaan aragnay wadankii oo kale waxaad arkeen waxaad arkaysaa mararka qaarkood qofkii masaajidkii saf baa qabyo ah mid kaleu bilaabaa nacam laba kale imaanaysa mid kale bilaabaysaa mi laba kale mid afaraaday bilaab masaajidkii dhamaa marka sufuufta dhan waa wada qabyo haddaad dib ugu laabato cilada ugu badanna waa maxay nin kastaa wax hore albaabka agtiisa inuu ku tukado kabihiisa ou meesha dhigto si uu ugu jeedo kabihii nacam oon kabihii looga qaadin markaasuu marka waxuu sameynaya marka nin walba meeshuu soo gaaro allahu akbar hor masaajidkan waxaa adiga meeshaas soo gaarta haddaa isaga tukanaysid leesh masaajidka maxaa ku keenay marka nacam haddii adiga saa rabta aa u tukanaysid masaajidka maxaa ku keenay nacam addoon baa ta adig sidii utuko lagu yiri inaa utukato waay ikhtiyaar ma lihid annaga ikhtiyaar ma lihin nacam ikhtiyaarkeenna waa midka aan ku raadsanayno ilaah inaan ku raalli garayno ma ogtahay nacam qofka markaasoo kale waxaa u fiican marka kabahaaga bac kusoo rido hoostaada dhigo nacam safna ha goynin marka taas yeel walba nacam ayb maalin kasta kabaha lagaa xado lagu dhehi maayo eda laftirkeeda nacam bac kusoo rido hoostaada dhigo saas weyaan marka in la yeelo ay <coughs> wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam in allaha alleyo malaaikatahu malaaigtiisa igtiisa yusalluuna way u duceynayaan calaa mayaamini sufuufi sufuufta kuwooda midig imaamka midigtiisa kuwa jiro rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa shardi muslim wa fiihi rajulun baa ku jiro mukhtalafun laysku khilaafay fii tawhiiqihi iqanimadiisa ayb xadiidka marka waxaa weya dacfi baa ku jiro ayb xadiid markaas isnaad saxiixa waxaa jira markaan tukanayna nabiga gadaashiisa inaan midigtiisa ku tukanaan jeclayn xadiid dhahay isnaadkiisu saxiixayaa jiro wacan ilbaraa radia allahu canhu qaal kunaa waxaanu ahayn buu yidhi idaa sallaynaa haddaan tukanayno khalfa rasuulillahi nabiga gadaashiisa aan ku tukanayno sala allahu caleyh waali wasalam axbabnaa waxaan jeclaysanayna an nakuuna inaan ahaano can yamiinihi midigtiisa midigtiisa inaan ahaanaan jeclayn oo dhanka midig inaan uga tukano nabiga sal l l slam yuqbilu calaynaa waa nagu soo qaabilsiinaya biwajhihi wejigiisuu nasoo qaabilsiinaya marka salaada ay dhammaato fa samictuhu waxaan maqlay yaquul isagoo dhahaya rabbi qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadaka rabbi yaa rabbi rabbigayo qinii iga kori cadaabaka cadaabkaaga yowma maalin tabcathu aada soo bixinayso ow tajmacu ama aada kulminayso cibaadaka addoommadaada <coughs> rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyay kan baa marka loo daliishan karaa dhanka imaamka midigtiisa in lagu tukado wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama wasiduu dhexdhexaysta alimaama imaamka wasudu lkhalala meelaha banbanaana buuxiya rawaahu abu daawuuda daawuudba abu daawuud baa wariye isnaadkiisa yaxya ibnu bashiir ibni khallaad ayaa ku jira iyo hooyadiis labadoodana waa majhuul mid kastoo kamida laakiin safka in la buuxinayo boosaska meelaha banbanaan in la daboola horaan usoo aragnay keliya waxaa nagu cusub wasidu limaama maalan saf baa la rabaa in la bilaabo xaggee laga bilaabaa safka imaamkaa laysku aadinaa ninka ugu horeeya imaamku isku aadinaya hadhow marka labada dhinac kuwa kaloo imaado marka dhinacyaday safka ka buuxinaya waa un sida oo safka ugu quruxda badan saas gees inuu taga waa laga fiicanya baabu fadli sunani sunooyinkii fadligeediiba ubaabya araatibati raatibada ahayd maca alfaraaidi faraaisha maceeda la tukanaya salaada faradka yani salaadaha lala tukado ee rawaatibta loo yaqaana fadliga kusoo aroora cadayntiisiiba u baab wa bayaani aqalihaa inta ugu yar wa akmalihaa inta ugu dhamayska tiran wamaa beynahumaa iyo inta udhexaysa cadaynteeda halkan marka wuxuu ka galay salaadaha rawaatibta can ummi lmuminiina ummi xabiibata ramlata binti abi sufyaan ahayd umu xabiiba abu sufyaan baa dhalay ramla magaceeda la dhihi jiray radia allahu canhuma qaalat samictu rasuul allahi baan maqlay tiri yaquulu sala allahu alayh waali wasalam yaquulu isagoo dhahay maa min cabdin addoon ma jiro muslimin muslim ah yusalii lilahi ilaahay u tukanaya tacaalaa sareeye kula yowmin maalin kasto sintay casharata ragca labaiyo toban ragco tadawucan sunno u tukanayo sunno ahaan keyra alfariidati faradka aan ahayn ilaa bana llaahu ilaahay wuxuu u dhisaa lahu isaga beytan guriba u dhisaa filjannati wa uga dhisaa aw amase ilaa buniya lahu beytun baa loo dhisaa filjannati rawaahu muslim laba iyo toban ragco oo sunno ah qofkii tukada maalinkii jannada guri looga dhisaa fadaail weyn waay marka fadli aada u weyn baa kusoo arooray laba iyo tobanka ragco say kala tahay marka laba salaada subax ka horeyso afar duhur ka horeyso waa lix intaas laba duhur ka dambeyso waa sideed laba maqribka ka dam eh, yacni ka dambeyso waa toban laba cishaha ka dambeysana waa laba iyo toban laba iyo tobankaas laba iyo tobankaas ragco duurka ugu badan afar waa ka horeysaa labana waa ka dambeysa salaada subax labaa ka horeysa waa qabliyo salaada casar iska daa salaada eh, maqrib labaa ka dambeyso waa toban salaada cishahana laba ka dambeysa waa laba iyo toban laba iyo tobankaas waa marka witrka waa gooni salaad kale isaga fadli kale uu leeyahy laba iyo tobankan witr maba ahaba tiro isdheer maba ahaba laba iyo tobanka intaas marka umu xabiiba markaa nebiga ka maqlay waxay tiri ka gadaala maba ka teginba taabiciga ka wariyeyna wuxuu yihi markaan aniga ka maqlay umu xabiiba xadiidkan kadib maba ka teginba labaiyo tobankan kii ka dambeeyeyna saasuu yiri xadiidka markay warinay marka waa labayo toban ragco oo lagu helo jannada guri in lagaaga dhisa na fadaail aada u badan way salaada faradkaagana waa kabaysaa marka faradkaaga nuqsaanta gashana way kabaysaa weliba rawahu muslim laakiin shaydaanka ku mashquulinayo un qofka mashquulinayo yacni waa degdegsantahay iyo hadhow iska tuko iyo waxyaaba kugu mashquulinaya waa kaa tegsiinaya marka naca haddii marka waxaa dhacaysa salaada sunnada faa-iidadeedana waxaa ka mid a dabcan haddaad sunnada ilaaliso ood ku mintido labayo tobankan ragco faradkii waa kuu waa ku waa ku waa kuu seyfa ogow nacam faradkii waa kuu badbaadaya ogow nacam waa kuu badbaado laakiin haddaad sunanka ka tagto shaydaanka faradkiiba haddana gacno gacnaynaa nacam salaadii faradka kaa gacno gacnaysanaya nacam wuxuu kaa qaadanaya nacam haddaa laakiin sunooyinka aad tukanaysa faradkii muxuu soo gaaraa sunooyinkii baa horta mashquul ku ahba asagee nacam <coughs> wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal salaytu maca rasuulilah nabigaa la tukaday sala allahu alayh wali wasalam rakcatayni laba ragco qabla duhri duhurka ka hor wa ragcatayni laba bacdaha duhurka ka dambayso waragcatayni laba bacda aljumcati jumcada ka dambayso waragcatayni laba bacda almaqribi ka dambayso waragcatayni laba bacda alcishaai ka dambayso cishaa kadib <coughs> intaanna marka waa iyaguna waa la sameyn karaa muttafaqun caleyh kii hore ayaa ka akmalsan tanaad waa toban laba ragcoo qabla duhur laba duhur ka dambaysa waa afar laba maqrib ka dambaysa waa lix ilaa duhur iyo jimco hal maalin ma isku noqon kartee iyo laba cisho ka dambeysa sideed hadda labadii subaxa ah ibn cumar ma sheegin ugey waa toban tobankaas iyo toban iyo laba toban labadaasii fadli badan weli mutafaqu calayhi wacan cabdillahi bni muqafalin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu sala allahu alayh waali wasalam beyna kulli aadaaneyni laba aadaan kastaa salaatun salaad ba ah laba aadaan maxaa laga wadaa aadaanka iyo aqimaada aadaan kasta iyo iqaamada salaad baa udhexaysa waa iska tuka bayna kulli aadaaneyni salaatun bayna kuli aadaaneyni salaatun buu yiri nabi saddex jeer buu ku cuni qaala fi thaalitati liman shaaa qofkii doono buu yiri nam waa inay sunno tahay cadaynay marka muttafaqun caleyh almuraadu bilaadaaneyni aliqaamatu aladaan waliqaamatu weyaan haysay u kala aakadsan yihiin marka u kala fadli badan yihiin salaadahan baabu taakiidi ragcatay sunati subxi subaxa sunadiisa yacni adkaanteeda in aada loo adkeeyey labada ragceed subaxa ka horeysa aad inay sunna mu-akado tahay can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa laa yadacuuna unan ka tegaynin arbacan afar qabla duhri duhurka ka hor wa ragcatayni iyo laba ragco qabla alghadaati subaxa ka hor <coughs> iyo laba subaxa ka horeysa nebiga ma deyn jirin afarta duhurka ka horeyso iyo laba subaxa ka horeyso rawahu lbukhaariy wacanhaa qaalad waxay tiri lam yakun inabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu ma ahayn calaa shayin shay oo min anawaafili sunnooyinka ka mida ashadda mid daraan badan tacaahudan ka warqabka minhu ou ka warqaba labadaa calaa ragcatay lfajri fajarka labadiisa ragco yacni sunno nebigu uu kaga dadaal badnaa oo kaga warqab badnaa labada ragcee fajarka ma jirto labada ragco marka fajarka way ka horeeyaan waxaa lagu aqrinayaa isagaa kuu sheegi doono wacanha can inabiyi sal allahu alayh waali wasalam qaalad waxay tiri can nabiy sala allahu alayh waali wasalam qaala nabigu wuxuu yihi ragcataa alfajri fajarka labadiisa ragcadood khayrun min addunyaa adduunyada waa ka kheyr badan yihiin iyo maa fiiha wax ku dhex jiro labada ragcee salaada subax ka horeyso adduunyada iyo waxa ku dhex jiraba way ka kheyr badan yihiin nacam waa haddaan anagu fahmayna taas nacam ayb marka labada ragcee fajirka ka horeyso maaha kuwa labadii ragcee subaxa ma ahan faradka ahayd ma aha iska labadii salaada wax ka horeysay sunnada ahayd yaa adduunyada wax ku dhex jira ka fiican ka fadli badan ka kheyr badan sida ilaahay u dhahayo waxaa weeyaan waa sida ilaahay uu leeyay qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxay ururinayaan dadkii adduunye ah waxaa ka kheyr badan islaamka iyo waxa un yani iyo waxyaabahan ragca yani cibaadaadkan yaa ka kheyr badan qofka marka shay liito iyo shaygii fadliga badnaa hadduu isku bedesho ka waran kii liitay oo qaato kii fadliga badnaana oo iskaga tagaba aa khatar labadii ragcee fajarka waa ka tegay tii waajibka ahydoo ku daray adduunya uga mashquulay marka nacam ma fahamsana kheyrkeeda hadduu fahamsanaa laha sidaa ma yeeleenba laakiin taas cudurdaar ma aha wafii riwaayati riwaayo kale dhexdeeda waxay ahayd rawaahu muslim wafii riwaayatin lahumaa labada ragcee fajirka ka horeyso axabu ilaya waa la igaga jacayl badan yahay min addunyaa adduunyada jamiican dhammaanteedba adduunye oo dhan labada ragcee fajirkan ka jecelahay bu nabiga sal l slam wacan abi cabdillaahi bilaal bni rabax radia allahu canhu muadini rasuulilaahi ahaa rasuulka mu-adinkiisii ahaa sala allahu alayhi waalihi wasalam saxaabi islaamnimadiisa horeysay buu ahaa nacam anahu ataa rasuulallahi nabiga u yimid sala allahu alayh ali wasalam liyudinahu si uu u ogeysiiyey bisalaati lghadaati salaada subax fashaqalat caaishatu bilaalan caaisha waxay mashquulisay bilaal biamrin bay ku mashquulisay arrin sa'alathu canhu ay su-aashay caaisha marka xoogaa bilaal arrin ay weydiinaysay ayay xoogaa ku yar mashquulisay xataa asbaxa jiddan ilaa waagu oo si fiican uga caddaadayba faqaama bilaalun bilaal waa istaagay fa aadanahu bisalaati salaadii buu nabiga ogeysiiye wa taabaca aadaanahu aadaankiisana waa israacraaciye waa boobsiiye falam yakruj rasuulullahi ma soo baxin rasuulka sala allahu alayh ali wasalam falamaa kharaja markuu soo baxay sallaa binnaasi dadkuu tujiyey fa akhbarahu wuxuu u sheegay ana caa-ishata caa-isha inay mashquulisay biamrin ay ku mashquulisay sa'alathu canhu ay su-aashay xataa asbaxa jiddan ilaa uu aada oo waagii sub subxi ilaa uu ka gudagalayba wa anahu abdaa wuxuu soo daahay abdaa aleyhi caleyhi bilkhuruuji naam wa anahu isaguna abdaa inuu daahay caleyhi isaga eh, bilkhuruuji inuu ku daahay soo bixitaankiina inuu ku daahay faqaala yacni nabiya nabiga ujeedaa sala allahu aleyh waali wasalam inii kuntu eh, markaa nabigu waxau yihi inii anigu kuntu waxaan ahaa rakactu inaan tukanaya ragcatay lfajri fajarka labadiisa ragco faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inaka asbaxta jiddan rasuulka ilaahi aada ayaa waagu u cadaaday aada iyo aada ayaa waagu oo u caddaaday oo caddo ayay noqotay ma tukanaysaa marka labadaa ragco qaala waxau yihi low asbaxtu haddaan waagi haddaan subaxii subaxa gudageli lahaa yani waagu ad aad yani caddadu hadday aada waagu u cadaan lahaa iftiinku oo aada u badnaan lahaa akhara sidaasi ka badan akhara mima asbaxtu inta aan yani subuxaystay hadda si ka badan haddaan u subxaysa lahay la rakactuhumaa labadan ragco waa tukan lahaa wa axsantuhumaa waa wanaaji lahay weliba wa ajmaltuhumaa waana qurxin lahaa rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan xadiidka cubaydullaahi bni ziyaada ayaa ku jira alkindi bilaal ka warinay laakiin xaafidku taqriibka waxaa ku yiri riwaayatu cubaydillahi bni ziyaada can bilaal mursala inqiaac baa ku jira yiri ibnu xajar xadiidkan inqiaac baa ku jiro laakiinse salaadii subax ayaa daahisay waa daahday salaaddii subax baa kaa yar daahday waxaad soo kacday iyadoo waagu oo aada u bariyay dhulku dhanba cadyahayba laakiin waqtiga kuu haray waa waqti salaad sunnana lagu tukado faradkiina lagu tukadaa kuu haray sideed yeelaysaa labada ragco sunnada ka bilaaw faradka kadib iska tuko kow amase waxaad soo kacday waqtigiiba waxaa ka dhimanba in laba ragca bis lagu tukadaa ka hartay ama hal ragca bis intii lagu tukan karaa waqtiga ka hartay oo qoraxdii baa kugu soo baxayso markaas seed yeelaysaa faradka iska tuko markaa faradka tukata kadib qoraxda markii aada usoo baxdo labadii ragcee sunnada qalleey marka oo ka salaadis wax ka horreysa xaalad saddexaadna waxay tahay waa iska hurudday hurdaa kula tagtay markaasaa waxaa soo kacday qoraxdiio si fiican usoo baxdayaa soo kacday oo mathalan hal saac oo kale iska soo kacday qoraxdu ay soo baxday see yeeleysaa markaas waxaad yeeleysaa waad weyse qaadanaysaa dabcan salaadaada labada ragcee fajirka sunnadaa tukanaysaa salaadii kale qalada ah salaadii kale eh, waxaan ujeedaa faradka ayadna markaasaa tukanaysaa saddexdaas xaalo marka waa ku kaas <clears throat> baabu takfiifi rakcatay alfajri iyadoo imaamka uu tukanaya soo gashay waxaa kaloo dhiman masaajidkii baad kusoo aada soo gashay salaadiyaa lagu jiraa xaggaas intaa iska istaagta maa salaadii sunnada tukanaya kadib maa salaaddii soo gelaysaana maya oo nebigu nin saa yeelayo arkay salaadda intuu isagoo tukanaayo salaaddii bay ku jireen wou soo galay xaggaasuu salaad iskaga tukaday tii sunada ahayd markaas waa salaadan soo haleelay markaasuu wuxuu yihi aa subxa arbacan war salaadii subax miyaad afar ragca tukaneed oo yiri nacam mar haddii imaamkii salaada uu ku jira imaamka unbaa lala salaadda imaamkaa la tukanaa nacam xanafiyada waxay sameeyaan masaaidku waa haddaa soo gasha nacam waxaawa imaamkii intooda jamaacada ku tujinaa xaggaas waxaa ku tukanaysa konton qof camal isaga tukanay midba goonidiis nacam midba goonidiisa salaadan marka lagu jira halkan oo dadkaana iska tukanayan goonida maxay yihiin waa khada waay saas sunada ma ahan saasna waxaa dhacaysa marka qaarkood salaadii faradkaa dhaafaysa so sunadii ku jira nacam masaajidka muxuu kasoo doonay marka sida iya marwaaa ku waxaad yeeli kartaa iska tuko salaada faradka imaamka la tuko markaa dhamaysata kadib xagga tag labadaada ragca tuko sunada ah ka keen ka qalay gadaal waa yeeli kartaa xadiid abu daawuud kusoo arooraa sidaa dhahayo baabu takfiifi rakcatay ilfajri fajarka labadiisa ragco fududaydinteeda wa bayaanimaa iyo kii caddayntiisa yuqra-u fiihimaa lagu akrinaayo wa bayaani waqtihimaa iyo waqtigooda caddayntiisa y saddex tarjamo waayo can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo ragcatayni laba ragco khafiifatayni fudfudud bayna anidaa-i waliqaamati aadaanka iyo iqaamada inta ka dhex leh aadaankii labaad marka la adimo intaan la aqimin inta udhexaysaa la tukanaya marka min salaati subxi salaadii subax muttafaqun caleyhi wa fii riwaayati lahumaa yusallii rakcatay lfajri buu tukanayo fajrka labadiisa ragco idaa samica aladaana adaanka marku maqlo fa yukhafifuhumaa waa fududeynayo xataa aquula ilaa aan iska iraahdo hal qaraa- tolow talow ma aqriyey fiihimaa labada ragco biumil qur-aani faatixada maku aqriyay ilaa aan iska dhaho tanna waxaa laga qaadanaya labadan ragco inuu fudeydi jiray inuu aada u fududeyn jiray caaisho waxay leedahay waxaan isdhihi jiray faatixada nebiga ma aqriyo bal nacam dabcan faatixada waa aqriyay faatixada haddaan salaad ma ansaxayso haddaan u aqri lahayn ma ogtahay yani waxay ka wadaa iyada boobsiinta iyo sida u fududey jiray in layskaga daaha ma aha labada ragcay fajarka ka horeyso qofka caawin allahu akbar waxa lagu akrinayana isagaan kuu sheegi doonamrka arkaantana in la dhamaystiro wa lagu xasilo arkaanta in la dhamaystiro wafii riwaayati limuslimin kaana yusalii rakcatay alfajri wuu tukanaayey idaa samica aladaana adaanka haddii uu maqlo wayukhafifuhumaa waa fududeynayey wafii riwaayatin idaa dalaca alfajru waaga markuu dilaaco markuu waaga beryaa la tukadaa salaadan labadan ragce fajirka ka horeyso wacan xafsata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama kaana idaa adana almuadinu muadinka hadduu aadaano lisubxi oo u aadimo wabada subxu subxiina ou daahiro sallaa rakcatayni khafiifatayni laba ragco fudfudud buu tukanayay muttafaqun caleyhi wa fii riwaayati limuslimin kaana rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalama idaa alaca haddii waagu ou beriyo salla alfajra fajarka ayuu tukanayay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa alaca sala lfajra fajarka ayuu tukanay laa yusalii ma tukanayni ilaa rakcatayni khafiifatayn laba ragco fudfudud mooyaane wax kale ma tukanayni yani mar hadduu waagu berye yani nebigu laba ragco fudfudud bis unbuu tuka jira waxaa laga qaadanaya marka in laga badiyo ma aha waagu markuu dilaaco waagu uu beriyo maxaa la tukanaa laba ragco oo salaada subaxtii ka horeysay ah iyo labadii faradka bis salaad kale ma jirto ibnulmusayiba wuxuu arkay nin tukanayo laba ragc ka badan salaado tiro badan salaad subax ka hor salaado tiro badan iska wadaa sujuudda uu ku dheeraanayo rukuucdii ku dheeraanayo markaasuu wuxuu yidhi iska daasaanuu yii markaasuu ninkii wuxuu yihi yaa yaa waxuu yihi eh, ayucadibuni illaahu yaa abaa bakrin ayucadibuni illaahu fi haatayni rakcatayn labadan ragcee ziyaadada ama ilaahay ugu cadaabaa buu yiri labay ahayd laban ku daray ma laba salaad maa ilaahay ugu cadaabayaa buu yiri markaasuu wuxuu yihi saciid ibnulmusayab maya buu yihi ilaahay kugu cadaabi maayo salaada aad tukanaysida salaad ilaahay dadka kuma cadaabaye walaakin yucadibuka bimukhaalafatika linabiyihi sala allahu alayh ali wasalam khilaafka aada nebigiisa khilaafayso kugu cadaabaa buu yiri maxaa yeele markaa nebigu laba oo ku gaabsaday adna a afar iyo lix iyo sideed iyo toban iska wada nebiga anaa ka cibaado badan waa macnaheeda nacam nebigiiba cibaado uu ka gaabiyey oo iska daayay rasuulka sala allahu alayh ali slm adiga maxaa kugu watana nacam intuu sameeyaabadan ka bixi karin ba adee nacam mara dadka iska istixsaansanaya bidcooyinka iyo ma fiicna yani shaygan waxaa lagaa rabaa adiga salaad inaa ku waafaqda nebiga habka aa u tukanaysid iyo tiradaa tukanaysidna inaa ku waafaqdaa lagaa rabaa weligaa labadaas maskaxdaadi yaynan ka bixin maahan keliya yani salaadan nebiga ku waafaqa laakiin saan rabaan tukanaa waqtigaan rabaan tukanayaana ma aha waqtigii iyo tiradii iyo habkii iyo waxaaso dhan inaa nebiga ku waafaqda w sala allahu alayh ali wasalam yarxamuka allah wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa inuu tukanayo yusalii min alleyli habeenkii wuxuu tukanayo matnaa matnaa labo labo wayutiru birakcatin hal ragcana waa ku witrinaye min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ah wayusali ragcatayni laba ragcoo tukanayo qabla salaati alghadaati salaada subax ka hor wakaana aladaana waxaadba moodaa aadaanka biuduneyhi labadiisa dhagood inuu yahay waxaadba moodaa aadaanki inuu labadiisa dhagoodba uu yahay aadaanka ad iqaamadou ka wadaa aadaanka huna aliqaama waa macnaheed yani wuxuu ka wadaa salaatuleylkii laba laba ragcoo tukana markuu is yiraa waagu waa beri rabaa hal ragcoo witir ah hal ragco watir uga dhigayaa kadib marka waa la adimayaa mar allaale markii la adimo labadii fajarka ka horreysa ayuu gelayaa markaasaad moodaa iqaamadii inay dhegtiisa saaran tahay bimacnaa waxaa weeyaan salaada iyo iqaamada saas iskugu xigeen wey marka labadan ragco tukado horaa laga aqimaya marka salaada waqtigeeda waa maxay bayna aladaan waaliqaama waay salaada labadan ragco waqtigeeda wacan ibni cabaasin muttafaqu caleyhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama kaana yaqra wuxuu ahaa inuu aqrinayo fii rakcatay lfajri fajarka labadiisa ragcadood fil uulaa ragcada hore minhumaa fajarka minhumaa kamida labada ragcada koowaad oo labadaas kamid a quluu aamanaa billahi wamaa unzila ilayna aayadaas alaaya alatii fi lbaqara wafi laakhirati midda kalena minhumaa oo labada ragca kamid a aamanaa billahi washhad biannaa muslimuun aamanaa billahi washhad bianna muslimuun falama axasa ciisa minhum lkufra aayadaas arinayb labada aayadood midda horena quluu aamanaa billahi baqara ku jirta midda kalena suuratu ali cimraan falama axasa ciisa minhum lkufra qaala man ansaarii ila llahi qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullahi aamanaa billahi washhad bianna muslimuun halkaas aayad buu akrinaya marka wafii riwaayati fi laakhirati midda dambe alatii fi ali cimraan tacaalow ilaa kalimatin buu akrinay riwaayo kale quluu aamanaa iyo midda kalena wuxuu ku akrinayay qul tacaalow qul yaa ahla lkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum rawaahuma muslimuun wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qara'a fii rakcatay lfajri wuxuu ku akriyay qul yaa ayuha alkaafiruun iyo waqul huwa allahu axad alikhlaas rawaahu muslim tan koowaadna qul yaa ayuha alkaafiruunka ku akri midda kalena qul huwa allahu axad culamadu waxay yidhahdeen labadan suuradood qofka markuu soo kaco labadan ragcou salaad ka bilaabaa wax ugu horeeya marka labadan ragco maxay yihiin waa towxiid midna waxaa weyaan suuratu suuratu lkaafiruun albaraa'atu min ashirki wa ahlihi wa shirki iyo dadkiisa waa kala tagnay waay macnaheeda lakum diinukum waliya diin ayaa ku jirta lakum diinukum waliya diin dadaa waxay u moodayaan in laga wado adinkana diintiina iska leedihiin annagana diinteenna waa nin walba saas un aan ku wada joogno nacam macnaha aayadda saas maa lakum diinukum waliyadiin waxay tahay waa baraa-a waay nacam isku diin ma nihin idinka waxaa weeyaan diintaas ayaad wadataan baatilkaa annagana tii islaamkan wadanaa oo saxiixa ahayd nacam macnaha aayadda saas waa macnaheeda nacam walidalika suurat lbaraa ayaa la yihahdaa baraa min ashirki waa shirkigaa yani looga beri noqo suurat likhlaasna hadda ilaahay tilmaamihiisa ayaa ku jiraan wacan ibni cumar radia allahu canhuma qaal waxau yihi ramaqtu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan u kuurgalay sala allahu alayh ali wasalam shahran bil ayaan nabiga fiirinaya bil wa kaana wuxuu ahaa yaqrau fi rakcatayni wuxuu akrinaya labada ragco qabla alfajri ka horeyso qul ya ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad rawahu tirmidiy waqaala qaala xadiidun xasan waxaa laga qaadanaya marka saxaabadasay cilmiga nabiga uga raadi jireen waxa uu akrinaya ayaa ayayayay ayay ogaan jireen annagana waa noo soo gudbiyeen oo waa kana marka annaga inaan akrinana laga rabaa annaguna si aan nabiga ugu dayanno sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu istixbaabi lidijaaci jiifsi sunanimadiisa cadayntiisii waa u la jiifsado bacda rakcatay alfajri fajarka labadaadiisa ragca kadib salaadan labada ragcee salaada subax ka horeysa marka aada tukata kadib inaad dhinaca midig dhinacaaga u dhigto sunna sunnayn la sunneeyo yani jiif oo jiif ah ma aha yani waa laga hadlayo ila salaadii baaba dhow la aqibaa ma ogtahay ee macnuhu waxay tahay dhinacaaga unbaa dhinaca midig unbaad dhulka seexinay bis culamada marka waa isku khilaafeen jiifkaanu ma sunna mase sunna ma ah qaar waxay yidhahdeen wuxuu sunno u yahay qofkii salaatuleyl tukanayo xoogaa inuu ku yar nasto qaar waxay yidhahdeen maya oo sunno yani istixbaab ma aha calaa kullin imaamu nawowi sida uu ku tegay inay sunno tahay mar haddii nabigu sameeyey sala alla alay slam calaa janbihi laymani oo u jiifsado marka labada ragcaad tukatid waayo dhanka midig walxahi caleyhi isku boori laysku booriyo sawaan kaana tahajada bileyli mid habeenkii soo jeeday oo salaad kusoo jeeday ahaayaya am laa ama yownanba ahaaninaaba sideeday sunno u tahay marka jiifkan marka qofka saa unbu markau labada ragca tukado wax yar unbaa dhinaca midigta ayuu saa dhinaciisa dhulka ugu dhigayaan isla markiina waa la aqima waaro kasoo istaagaya can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa idaa sallaa rakcatay lfajri hadduu tukado idajaca calaa shiqihi lyman dhankiisa midig buu u jiifsanayay rawahu lbukhaariy ayuu dhulka dhigayay wa qaalat kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yusalii inuu tukanaayo fii maa beyna an yafruqa fii maa beyna an yafruqa markuu ka faaruq noqdo inta udhaxaysa min salaati alcishaai ila alfajri ilaa iyo subxi ixdaa casharata ragca laba kow toban ragco yusalimu bayna kulli ragcatayni laba ragco kasta dhexdeeda waa ku salaama noqsanaye wayuutiru biwaaxidatin midna witir buu ka dhigaayay fa idaa sakata almuadinu mu-adinka hadduu aamuso min salaati alfajri ou ka aamuso aadaankeeda watabayana lahu ouna u caddaada alfajru waaga wajaa-ahu lmu-adinuuna ou u yimaado qaama waa istaagaya farakaca ragcatayni khafiifatayni buu tukanaya uma dadaca waa jiifanaya calaa shiqihi layman buu u jiifsanaya haakada xataa yaatiyahu lmuadinu sidaabuu ahaa ilaa mu uu uga yimaado liliqaamati iqaamada darteed ugaga yimaado rawaahu muslim qowluhu yusalimu beyna kuli ragcatayni haakada huwa fii muslim saasay muslim ugu sugan wa macnaahu bacda kuli ragcatayn laba ragco kastaa gadaasheedu salaamo noqsanayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanaayo hadduu tukada ragcatay ilfajri fajarka labadiisa ragcadood falyadajic u jiifsado calaa yamiinihi midigtiisa rawaahu abu daawuuda watirmidiy biasaniida saxiixa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix marka jiifku inuu sunno yahay laga qaadanay markaintaa marka waxuu uga baxay sunat lfajri sunnatulfajri nebigu salaadaha marka uu safro sunnooyinka rawaatibta waa iska dayi jira waa ka tegi jiray ilaa marka laga reebo witirka ma dayi jirin iyo salaada subaxa labadan ragce ka horeyso xadaran walaa safaran ma dhaafi jirin asoo yacni safara iyo asoo negi ah midna ma ka tegi jirin labada ragce subaxa ka horeysa iyo witirka witirku aada buu marka muhiim uya wuuna noo keeni doonaaba baabu sunati duhri duhurka sunadiisiiba u baab yahay can ibni cumara radia allahu canhuma qaala salaytu maca rasuulillahi sala allahu alayh wali wsalam nabigaan la tukaday ragcatayni baan la tukaday laba ragco qabla duhri duhurka ka hor wa ragcatayni baan la tukaday labo bacdaha bacda duhri duhurka kadib muttafaqun caleyh wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama kaana nabigu wuxuu ahaa laa yadacu inuunan ka tegaynin arbacan afar qabla duhri duhurka ka hor afar kama tegi jirin rawaahu lbukhaariyu wacanhaa qaalad kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam yusallii wuxuu ahaa inuu tukanayo fii beytii gurigeyga qabla duhri duhurka ka hor arbacan afar uma yakhruju waa baxayey fayusallii binnaasi dadka ayuu tujinayay uma yadkhulu waa soo fa fayusallii ragcatayni laba ayuu haddana tukanaya duhurka kadib wa kaana yusallii binnaasi dadka ayuu tujinayay bilmaqribi maqribka uma yadkhulu waa soo galaayey fayusallii ragcatayni laba ragca ayuu tukanayay wayusallii binnaasi alcishaaa dadkiiba u cishaha tujinayay wayadkhulu beytii gurigeyga soo gelaya fa yusalli ragcatayn sunanka marka guriga inuu ku tukan jiray nebiga saasaa badneyd gurigiis inuu u qaadan jiray rawaahu muslim wacan umi xabiibata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man xaafada qofkii ilaaliyo calaa arbaci rakcaatin afar ragcadood qabla duhri duhurka ka hor wa arbacin iyo afar bacdaha bacda duhri duhurka kadib xaramahu llahu cala annaar ilaahay naartu ka xarimaa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa weriye waana xadiid saxiixa wa qaala xadiidun xasanun saxiixun buu yihi tirmidi marka qofka naarta ayaa looga xarimaa afar duhurka ka horeysa iyo afar ka dambeysa hadduu tukada waa ajraad weyn marka <clears throat> wacan cabdillaahi bni saa'ib radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama kaana yusalii wuxuu ahaa inuu tukanayo arbacan afar bacda an tazuula shamsu qoraacda markay cirka bartankiisa ka iilato waa duhurka marka la gaaro waa qabla duhuri duhurka salaada duhur intaan la tukanin ka hor afar buu tukanaya wa qaala waxa uu yihi innahaa iyadu saacatun saacad weyaan tuftaxu fiihaa la furaayo abwaabu samaaya samada irdaheeda fa uxibu waxaan jecelahay an yascada lii inuu ii koro fiihaa saacaddaas dhexdeeda camalun saalix camal wanaagsan rawaahu tirmidiy wa xadiidun xasan awqaadda marka samadu furan tahay iyo jannadu furan tahay iyo qofka inuu ku dadaalo camal fiican inay u korto wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sal la ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa lam yusalli arbacan afar haddaanu tukanin qabla duhri duhurka ka hor sallaahuna bacdaha gadaasheeda ayuu tukanayay rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan intaa marka sunat duhriba uga baxay sunat lcasri buu gelayaa <clears throat> baabu sunati lcasri casrkii sunadiisiibuu u baab yahay cadeyntiisii wacan caliyin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu ah yusallii inuu tukanayo qabla alcasri casrka ka hor arbaca rakcaatin afar rakco yafsilu beynahuna wuxuu ku kala soocaya bitasliimi salaama naqsi cala almalaaikati almuqarabiina ou salaamo malaaigtii waman tabicahum iyo wixii raaco min almuslimiina ay walmuminiina rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan afar baa casirka marka ka horeysa afartan laakiin aada ma u ahan mu oo rawaatibta marka la tirinayo badanaa iyada laguma daro rawaatibta mu-akadka ah wacan ibni cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh waali wasalam qaala nabigu waxau yihi raxima allah allah u naxariista imra-an qof salaa tukaday qabla alcasri casrka ka hor arbacan afar rawahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan caliy bn abi aalibin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana yusalii wuxuu ahaa inuu tukanayo qabla alcasri casarka ka hor ragcatayni labo rawah abu daawuuda biisnaadin saxiix ayb baabu sunati lmaqribi maqribka sunadiisa ayuu u baabayaa bacdaha waqablahaa maqribka ka hor iyo kadib taqadama fi hadihi alabwaabi waxaa kusoo hormaray xadiidu ibni cumar xadiidu caaisha humaa saxiixaani ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalam kaana yusalii bacda almaqribi ragcatayni waxaa noo soo hormartay nabiga maqribka kadib inuu laba ragca tukan jiray wacan cabdillahi bni muqafalin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal salluu qabla almaqribi war maqribka ka hor tukada qaala fi thaalitati laba jeer buu soo celiyo markii saddexaad buu wuxuu yidhi liman shaaca ciddii dooneyso ciddii dooneysa yani maqribkaana ciddii dooneysa marka iyado saaha yeesho marka waxaa laga qaadanaya inaysan aada mu-akad u ahayn labada ragcee maqribka ka horeyso rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wacan anasin radia allahu canhu qaal laqad ra-aytu waxaan arkay buu yihi kibaara asxaabi rasuulillaahi asxaabta rasuulka raggoodii waaweynaa yabtadiruuna inay u degdegayaan asawaari tiirarka inay u degdegayaan cinda almaqribi maqribka agtiisa yani maqribka marka la adimo inta aan salaada maqrib la gelin tiirarka ayay u degdegi jireen raggii ugu waaweyna asxaabta tiirarkay u degdegi jireen maxay tiirarka ugu degdegayaan sutray ka dhiganayaan oo isku aadinayaan tiirkii sutragay ka dhiganayan ilaa sunada maaha masaajidka dhexbartankiisa in lagu tukada maogtahay nacam oo qofka intuu iska soo gala dhexbartanka salaad isaga xirto allahu akbar nacam oo dadkiina uu dhibo dadkii meelay mari lahayn oo ka xayirayaa asagii waa la hormaraa hadhow wix iskama celin karo marka qofka inuu sutra derbiga inuu ku dhawaado qof inuu sutra ka dhigto shay inuu dhigto yaa laga rabaa sutrada yaa la fududaysanin wacanhu qaala kunaa nusalli calaa cahdi rasuulillahi waan tukan jirnay xilliga rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam ragcatayna laba ragcan tukanayna bacda quruubi shamsi qoraxda markay dhacdo qabla almaqribi maqribka ka hor faqiila akaana rasuulullahi sala allahu caleyh waali wasalam sallaahumaa nabiga ma tukan jiray baa lagu yiri qaala wuxuu yihi kaana yaraanaa waa na arkayay nusalliihimaa inaan tukanayno falam yamurnaa nama amrin walam yanhanaa nagamana reebi jirin rawaahu muslim marka waa u qiray nabiga sal l slam marka in la tukan kara wacanhu qaala kunaa bilmadiinati madiina ayaanu ku sugnayn faidaa adana almuadinu muadinka hadduu aadaano lisalaati lmaqribi oo u aadimo ibtadaru sawaari tiirarkay ku degdegi jireen farakacuu rakacuu bay tukanaayeen xataa ina rajula algariiba ninka qariibka ee soo galootiga ee magaalada aan reer magaalka aan ahayn la yadkhulu lmasjida masaajidka ayuu soo gelayaa fayaxsabu wuxuu u malaynayaa ana salaata salaadii maqrib qad sulliyad in la tukaday buu moodayaba min kahrati man yusalliihimaa dadka labadaa ragcad tukanaya badnaantooda darteed ninkii aan magaalada hore u aqoonin wuxuu isleeyahy masaajidka waa la tukado dadki waa sunaysanaya bacdiyadii labadii ragca maqrib ka dambeysay ku jiraan buu isleeyahay qofka marka aada bay u tukan jireen labada ragco rawaahu muslim baabu sunati lcishaai sunadii cishaha buu ubaabyahay bacdahaa wa qablahaa cisho ka hor iyo kadib fiihi xadiidu ibni cumar baa ku sugan asaabiqi salaytu maca nabiy sal l l slam ragcatayni bacda alcishaai xadiidu cabdillahi bni muqafal bayna kulli aadaaneyni salaatun cishaha saa laba ragco ka horeysa ma leeyahay laba ragco ugaara ma laha oo ka horeysa laakiin wuxuu leeyahay tii ahayd aadaan kasta iyo iqaamo kasta in la sunaysto taas isagu leeyahay muttafaqun caleyhi kamaa sabaq baabu sunati ljumcati jumcada sunadeediiba u baabiya fiihi xadiidu ibni cumar asaabiqi baa ku sugan anahu sallama can nabiy sala allahu alayh wali w salam rakcatayni bacda ljumcati yani nebiga maciisa la tukaday marka waa la jamaacaystay ma laga wado nebiga ayaa tukaday asna waa ku ag tukadeen salaada jumcada kadib laba ragco inuu la tukaday buu sheegay muttafaqun caleyh salaadaha sunooyinku saddex qeyb waay qeybna in jamaaca ayay asal ku yihiin qeybna jamaaca la-aanay asal ku yihiin oo jamaaca lagumaba tukadaba qeybna maa la isaga tukan karaa waana la iska dayn karaa jamaaca taraawiixda oo kale iyo ciidda oo kale iyo istisqaha iyo kusuufu shamsi qoraxda markay madoobaato iyo kuwaas jamaaca lagu tukadaa qeybna keli keli baa loo tukadaa waa salaatul rawaatibta waay maqrib baa tukatay labada ragcoo ka dambeysa ma laysku jamaaceysanayo ayaka qeybna waxaa weeyaan waa taaratan wa taaratan duxadaa kamid a salaada barqada sida qaalibkaa keli unbaa laysaga tukadaa lakin haddii laysku jamaacaysana dhib maloo nebiga waa xilli barqa waa lagu jamaacaysta salaad salaatuleylkaaba salaatuleilkaaba kamida oon ramadaanka ahayn nebiga mar ibnu cabaas baa la tukaday mar ibnu mascuud baa la tukaday mar xudeyfaa la tukaday laakiin qaaliban keligiisuu tukan jiray saas saddexdaasaa loo qaybiyaa marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa sallaa axadukum aljumcata midkiin hadduu jumcada tukado falyusalli bacdaha arbacan jumcada gadaasheed afar ha tukado wacan ibni cumara rawaahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama kaana laa yusallii ma tukanaynin bacda aljumcati jumcada ka gadaale xataa yansarifa ilaa u gadoomo fayusalii racatayni laba rao fayusalii ragcatayni buu tukanaya laba ragco fii beytihi gurigiisa rawaahu muslim culamada marka qaar baa waxay yiraahdeen masaajidka hadduu ku tukanayna afar ha tukado gurigiisa hadduu ku tukanayna laba ha tukado laakiin ikhtiyaar waa meesha haddaad doontana guriga afar waa ku tukan kartaa haddaad doontana laba keliya waaba tukan kartaaba meesha waxaa yaala waxay tahay jumcada maxaa ka dambeeya haddaad doontana labo haddaad doontana afar baa ka dambeey karta waa sida duhurka oo kale duhurka labana waawaa laga dambeysiiyaa haddaad doontana afar waa ka dhigi kartaa xadiidkii dambe umi xabiiba ninkii afar tukado inuu xaramahu llahu cala naar kii ah oo kale tanna sidii oo kale haddaad doonta jumcada kadib laba tuko haddaad doontana afar tuko rawaahu muslim muslim baa wariyey wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sabi slm